raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal idalhantiin baa meel walbo aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal hodahan oo kale aad ka dhegaystaan idaacadda kulmiye kale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay afarta bisha koowaad ee sanada qodobada barnaamijka ogaal ku maqli doontaan hadduu eebeedmana waxaa ka mid noqonaya wadamada caalamka iyo ururada gobolka oo si kulul uga hadlay xaalada ka dhex aluusan dowlada soomaaliya iyo etoobiya sidoo suuragal ku noqon kara heshiiska etoobiya iyo somalilan maxaase shuruud ah oo looga baahan yahay marka wadan uu galayo heshiis badeed waa wareysi aad ku maqli doontaan barnaamijkayaga waxaad kalood maqli doontaan isbahaysiga uu hogaamiye mareykanka oo uga digay xuutiyiinta caawa kadib weerarada badda cas iyo israa'iil oo ballan qaaday inay la dagaalami doonto eedeymaha xasuuqa ee koonfur afrika ee ka socda maxkamadda i j qodobadaasi xubnihii joogtadaha ah ayaad maqli doontaan markana u diyaari garooba dhageysiga barnaamijka ogaal dhexdeeda leenahay haddayna u dhalaanay ciida anagu dhaxalkeeda leenahay dhulkeenna ayaa quédale.

intuu dhima yahay sharcigu dhaqaaq weerar baan habeenkii waanu dhaqraynaa

dhamaraac yeelimayno yaynu u dhaalaranaynaa dhadhamaraac yeelimayno cadowga cadowga cadowga duuniga u jooge dhamaraac yeeli mayno yaynu dhaawaranayna dhamaraac yeeli qarannimada dhowra ayaan dhaxalkiisa sii midkii qarannimada dhowra ayaan dhaxalkiisa sii weliba dhinac joogsanaynaa haddii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii qaranimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa midkii qaranimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa weliba dhinac joogsanaynaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii dhacayaan ka dhiidna midkii dhagrayaan dilaynaa

bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhaweyno bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhaweyno ayaynu ayaynu ku dhiiranaynaa ayaynu ku dhiiranaynaa bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno ayaynu ayaynu ku dhiiranaynaa ayaynu ku dhiiranaynaa khayraadka dalkeenna dhooban daymanka yaaliyo badroolka midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhohowsanaya dhiiggiisaan banaysananaa shisheeye u dhohowsanaya dhiiggiisaan banaysanaynaa khayraadka dalkeenna dhooban daymanka yaaliyo badroolka midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhohobsanaya dhiiggiisaan shisheeye u dhohobsanaya dhiiggiisaan bannaysanaynaa shuruucday dhigteen dadkeenuna midkii dhoohaneen fahmaynin dhigtaan ugu sheegi doona dadkii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga sharcigaan kula dhaagan doonaa shuruucday dhigteen dadkeennuna midkii dhoohaneen fahmaynin dhigtaan ugu sheegi doona midkii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga sharcigaan kula dhaadan doonaa dadkow u istaagi doonaa dadkow dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkii dadkow dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkii inuugu dhaansha rabaa dhexdan uu istaagi doonaa dhexdaan dhexdaan uu istaagi doonaa dhammaan dhammaan dhammaan dhammaan israacsan dha ayaa furay diyaarsan dhammaystirayahay hubkoodu ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge waanu dhimanaynaa heestaasi waxay dahafur ahayd barnaamijka ogaal aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inaadar maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inaadan bisaaradaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar qaybihii hore barnaamijka ogalayaan aan baqaadeen ahay aynu ku bilownay dowladda mareykanka ayaa ku gacan seertay aqoonsi ay hesho somalilan waxayna ku baaqday xasilooni kadib markii madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi oo heshiis la galay dowladda itoobiya soomaaliya ayaa ku eedeysay dalka aan badda lahayn ee itoobiya inuu weerar kusoo qaaday madax banaanideeda kadibna uu heshiis la galay somalilan kaas oo siinaya marin ay ka gasho badda cas cabdicasiis xuseen xasan oo barasare ka ah jaamacadda ummadda kuna takhasusay culuumta badda ayaa maxamed ayaan la oga waramay isaga oo sharaxaya shuruudaha looga baahan yahay dal marka uu rabo inuu galo heshiis caynkan oo kale ah heshiiska labada dowladood ee galaya markaan leenahay dowlad ama staytaan leenahay waxay u baahan tahay shuruudo dhowra ah inuu dalku soo gaaro inuu heshiis noocaasoo kalea eh, geli karayo eh, markaan ka hadlayno tusaale ahaan magaca dowlad heshiis geli kartaay waxaa laga rabaa afar shardi inay soo buuxiso afartaa shardi haddii laga helo ayay dowlad kale heshiis la geli kartaa shuruudaas waxay marka hore in la helo eh, eh, nidaam maamula ama governmenti waxa loo yaqaano waa in la helo deegaan ama territory ama xuduud gaar oo dalkaas leeyahay oo marka saddexaad in la helo population marka afraad in la helo sovereignity ama madax banaani ama gobonimada dalkaas inay u madax banaan yihiin afartaasi markuu dalku u buuxsamo ayuu dal kale heshiis la geli karayaa Eh, hadda somalilan saddex bay haysaa laakiin waxaa ka maqan eh, soverenity soverenity-ga marka waxaa gacanta ku haya dowladda soomaaliyeed ee federaalka gacanta ku haya marka maadaama sharciyan aysan madax banaani lahayn ama gobonnimo madax banaan aysan lahayn eh, maamulka somalilan waxaa meesha ka baxaya dowlad statekeeda u buuxo iyo dowlad aan statekeeda u buuxin inay heshiis galeen marka caadiyan heshiiska oo kale ah malaha garan sharci ah, ama saldhig sharci oo adag malaha oo lagu geli karayo maxay tahay marka maamul inuu heshiis la galo dowladan oo weliba dhinaca badda ku saabsan maxay tahay wax keeni karo waxaan isleeyahay aragtidayda gaarka ah, markaan ka hadlo sababo dhowraa jira tusaale ahaan hadda prime ministerka ethoobia oo kale maxaa la yirahda waa kii maalmo dhaweyta ku dhawaaqay ama maxaa la yidhahda dagaal ha ahaato ama nabad ha ahaatay inay khasab tahay in ethoobia ay hesho oo aysan ikhtiyaar ahayn laakiin ay khasab tahay inay badasho isla markii haddaad ogtahay amaad uh, raacdo waxaad dareemaysaa safaaradaada safiirkooda maraykanka safiirka maraykanka etoobiya fadhiya markii congresska looga yeeray arrinta la waraysay wuxuu ku dhawaaqay in etoobiya aysan eh, samayn karin eh, yani suuragalna aynan ahayn dunidu inaysan aqbali karin inay dagaal meel ku qaadato marka etoobiya gudaheediina waxaad ogtahay dagaalo xoogla ka socda oo dhowr deegaan oo kala jaana ayay dagaal ku jirtaa yani buuqii gudaha waxa lagu xadejiyo oo aad ugu baahan yahay macnaha ra-iisul wasaaraha etoobiya marka wuxuu samaynaya waxyaabaha la yidhahdo kudayda la yidhaahdo ayuu samaynayaa isla dhinaca kale maxaa la yidhahdaa qoladan somalilan lafteeda muuse laftiisa waa ogtahay dagaalo soor kusoo galay waxaa la yidhahda doorashadiibaa meesha ka maqan isaga laftiisa marka wuxuu u baahan yahay yani jihayn kale oo siyaasadeed oo bulshadii yani buuqii lagu jiray dhinac kale loo jiheeyaa marka waxaa iska waaya macna maxaa la yidhahdaa loogu talagalay maaragtay labada dhinac inay dantoodu ay tahay inay buuqa jira un ay ku xaliyaan laakiin dhinaca halista ay leedahay waxa waaye waxaani yani hadda waa ku daymanaysaa haddii dowladda soomaaliyeed tallaabooyinka sheegi doono oo sharci aysan marin waxaa meesha iman doona in hadhow laga dhabeeyo amamataasoo cawaaqib xoog la yeelan doonta milyan waaye ciidankeedu badda wuxuu gaari doonaa kumanaan kumanaan ciidan haddii mar ay soo galaan dalkaaga gudihiisa soo degaan hadhow inaad kicisaa oo meesha ka saartahay culays badan ay qaadan doontaa iyo soomaaliga hadda nugul mataqaana soo kabsi ku jirta yani culays badanay dhali doontaa marka eh, waxay u baahan tahay in si adag looga dhigdhigo amaama looga jawaabo tallaabooyin badan ay dowladdu ka qaado heshiisyadan oo kale eh, dunida suuragal eh, ma ka noqon karaa markii maamul uu heshiis la galo dowlad oo dhinaca badda ku saabsan waya aada umahadsan tahay dowladdu sidaan hore uga sheekeeyeyba marka ay heshiis galayso waxay u baahan tahay dowlad iyada u dhiganta inay la gasho annaga ka soomaali ahaan si aad dareemaysaba xeerarka maxaa la yidhahdaa caalamiga ah oo dhanba ama ha ahaato u n resolutionska soomaaliya ku aadan ha ahaato ama heshiisyada mataqaanta rasha atletiska ha ahaato mar walba oo qadiyadda soomaaliya laga hadlayo waxaa lagu soo daraa qodob dhahaya midnimada soomaaliya iyo madax banaanideedu waa lama taabtaana lagu soo daraa macnaheedu waxay tahay in heshiiska noocan oo kale uu dhacay waa wax yani kasoo horjeeda gurfiga caalamiga ah ama waxaa loo yaqaano jasha custom law ama maxaa waxaa loo yaqaana maxaa la yidhahdaa heshiisyada kale ee caalamiga ah ee ay ku dhisan yihiin Eh, qaramada midoobay la eh, eh, maxaa layihahdaa golaha ammaanka waxaa layihahdaa midooda africa igad ayay ku dhisan yihiin intaasoono wax ka baxsan waayo oo waxaanan hadda yani dunida caadiga ah ee casriga ah aan suuragalka ahayn waayo yani una baahan waajahadeedii rasmiga ahayd in la waajiho oo laga dhiidhiyo u baahan waayo weli ma dhacday hesiis noocan oo kale ah eh, in maamul uu la galo dowlad dunida markaan eegno sharciyaharciyan eh, horta wax suuragala ma aha eh, dunida waxaa ka jira marka laga hadlayo international log kale sidiisa wuxuu ku shaqeeyaa qaab sulux oo kale ama xeerjajab oo kale ku shaqeeya yacni waxa la sameeyaa wax allaale wixii lagugu dayi karo waa lagugu dayayaa haddii dowladdu ama dadka meeshaa iskale aysan buog iyo kayre aysan kasoo noqonaynin waa laysdhaafiya ama waa laysu hosgeliyaa laakiin haddii dadkeedu ay soo jeedaan waa laga istaajiya marka dunida farsamada noocaasoo kalea waa lagu dayaa xeerka caalamiguna sidiisa wuxuu ka shaqeeyaa inaan dhibaato dunida dhitan oo aragtay weelka qayb dhan ayaa waxay qaabilsan yihiin nabadda iyo maxaa la yihahdaa amniga iyo kala dambeynta keliya qaabilsan wuxuu marka maadaa ah, inta aysanba taabanaynin waxa loo yaqaano nabadda caalamka aysan taabanaynin xoogaa waxaad u malaysaa laga yaraa in dadbada oo yani wixii la dhaafin kara waa la dhaafiyaa heshiisyada noocaan oo kalea ah, mar walba waxaa la fiiriyaa yani falcelinta ka dhalanaysa ayaa la fiilaya dunidu kuma degdegto heshiisya noocaan oo kalena ah yani tusaale ahaan soomaaliya sida ay uga falceliso dhibaatadu inta ay gaari karto ayaa la qiimeeyaa taa iyadoo lagu salaynayo ayaa go-aamo laga soo saaraa oo laga soo celiya waxay u baahan tahay eh, iyadoo waaqicaa dunida ka jira aan ku tashanayno ama aan fiirinayno ama aan ku cabirayno inaan halbeegyo adag oo dowladeenu ay fursado maanta badan ay u leedahay ama kansho badan ay u leedahay inay ku qaado oy ka qaadato ayaa loo baahaya labaatan kilomitr ayaa dhantaa la yiri inta laga kariyay dowladda etoobiya markaan fiirino cilmiga badda aan ku salayno maxay tahay labaatankaas kilomitr aada umahadsan tahay markaan ka hadlayno xuduudaha badda markaan ka hadlayno badda waxaa loo qaybiyaa ilaa afar aagaa loo qaybiyaa aaga koowaad oo ilaa labayo toban nautical mila oo biyaha qaranka ah oo u dhigma ilaa labayo labaatan kilomitr aaga labaad oo aadan ah waxaa layihahda cilis u ah oo aaga xiga layihahdo isagoo afar iyo labaatan afartan iyo afar kilomitr u dhigma aaga saddexaad waxaa layihahdo isagoo laba boqol oo mutkaalmayna aaga dhaqaalaha iyo aaga ka dambeeya oo kalfafka aradeedka layihahdo oo ilaa saddex boqol iyo konton markaa laga soo bilaabo xariirada asaasiga ah gaara aaga koowaad macnaheedu waxaa waaye mar haddaad labaatan kilomitr oo xuduud ah aad dalkana ku wareejisa macnaheedu waxaa waaye yani xuduudii koowaad ama aagii koowaad ee dalkaagu uu lahaan lahaa oo ay soo geli doonto gobonnimo fuula ama gobonnimo dhamaystiran ay soo geli doonto madax banaanin dhamaystiran oo ah biyaha biyaha gunteedii hawadeedii waxaasoo dhan inay etoobiya maamuli doonto macnaha oo yani xuduudda noocaasoo dhan inay dhammaan wada hoos imaan doonaan sharciga heshiiskaas iyadoo la raacayo ay etoobiya war hoos doonto oo soomaaliya wax shaqaa ku lahaan doonin hawadeeda ay qaadan doonto maxaa leedaha etoobiya oo biyaheeda ay qaadan doonto etoobiya oo dhulka biyaha ka hoose ay qaadan doonto etoobiya dhammaan la wareegi doonto heshiiska marka markaad fiiriso wuxuu hadda heshiis toosa ma waa isfaham waaye isfahamkaanina naftiisa mugdi badanaa ku jira markaad aada u fiiriso meesha tooska ah ee labaatanka kilomitr laga siiyo si toos ah uma cada aragtay mar berbera waxaa layhahda marzayla hadallo badana la tuuraya iyada nafteedu waxay u baahan tahay isfahamkan in aada loo cadeeyo waxaad moodaa in isdhexgelis badan ku jiro labaatan kilomitr aan ka hadlayno ma labaatan kilomitr balca ma labaatan kilomitr birra ma labaatan kilomitr square miya yani waxaasoo dhan square hadda marka la yidhaahdo eh, eh, haddii laba kilomitr xeebta birra iyo badda gudaheeda toban kilomitr la siiyo laba toban ku dhufo labaatan kilomitr waaye mar waxay noqon kartaa labaatan kilomitr dhirra xeebta ah iyo baddii ku waajahnayd oo dhan oo marka badda ku waajahan la yihahda ilaa kalfoof qaaradeedka saddex boqol iyo konton nooti kaalmayla oo lix boqol oo kilomitr u dhigantaa iyo ka badan oo labaatan kii lagu noqon doontaa dhul waxay noqon doontaa milyan ka badan oo ayay noqon doontaa kilomitrooda badda ay noqon kartaa yani labaatanka kilomitr lafteeda waxay u baahan tahay heshiisyada noocan oo kale marka la gelayo in la dharaandheeyo labaatan kilomitr maxaan ula jeedaa ma dhirira ma dallaca ma squara dadkii baa laga hadlaya waxyaabahaasoo dhanna waxay u baahan tahay in aada loo dhiraandhiriyo xoogaa waxaad moodaa yani heshiisyada la gelayo ee qofka siyaasiga wado ee aysan wadin qof xirfadlaa ah, waxay keenaysaa waxyaaba badan ay hoosgelaysa in la hoosgeliya taasaa marka waxay u baahan tahay weli isfahamkan hadda ay gaareen muuse iyo abi axmed eh, in u baahan tahay in aada loo dhiraandhiriyo u labaatan kilomitr ka hadlayna ma labaatan ballara ma labaatan macnaha gudaha biyaha ma ma labaatan kilomitr xeebta la dhirirsan baa maxay tahay taasa waxay u baahan tahay weli in laga hadlo waxay u baahan tahay labaatan kilomitr xaggii ku dhacaysaa oo laga hadlaya baberbera laga bixinaya ma zaylaca laga bixinaya ma saahil xagee laga bixinaya ma maxaa layihahdaa caynabaa laga bixi xagee laga bixinaya maana meesha waa waxu bahan waxaasona waxay u baahan yihiin in la cadeeyo marka waxaan isleeyahay guud ahaan markaad akhriso heshiiska noocan oo kale ah waxay u badan tahay inay ethoobiya ay ka tahay koday soomaaliya haddii iyadu lagu sheego haddii mataqaana buuqa etoobiya ay ku degto soomaaliyana ay ka qayliso falilah alxamdusaasagaaamusa hadday ka qaylin keli weydana yani ku suurageliyo ciidankii badda ay samaysay awalba ay meel u lacayd in si ah loo geeyo kaasina wuxuu ahaa cabdicasiis xuseen xasan oo barasara ka ah jaamacadda ummadda kuna takhasusay culumta badda oo sharaxayay shuruudaha looga baahan yahay marka dal u galayo heshiis ceynkan oo kale ah weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisiduxiyo naftaydiyo qalbiga wa ku dheenyaqay soomaaliya xuduudaheeda markaan ka hadalno waa lowicadda ka soo bilow ilaa iyo raas jumbo raas kambooni maaha raas kambooni ayay waxay u jirtaa raas jumbo boqol iyo kow iyo toban kilomitir macnaha soomaalidu waxay u baratay inay tidhaahdo min raas caseer ilaa raas gambooli raas caseer markaad tidhaahdid waxaad joogtaa waqooyi bare ee soomaaliya unbaad joogtaa soomaaliya unbaad ku dhex jirtaa marka raas caseer maaha waa looyacadde ilaa iyo raas jumbo waayo haddaad tidhahdid raas gambooni raas jumbo ayay waxay u jirtaa boqol iyo kow iyo toban kilomitir ama hal digrii ayay u jirtaa xambarafayo laguma oga dhamac kulaylkeerabbi baa jalleeca amarkuda kama dhirgayae koobka midooda afrika ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisada haatan u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo itoobiya ee dhaca bariga afrika midooda afrika oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa si aan la filin uga falceliyay arintan gaar ahaan heshiiska muranka dhaliyey ee somalilan iyo itoobiya ururkan marnama soo ama hadal qaadin xadgudub loo geystay soomaaliya oo ka hortimid heshiiska badda ay wada galeen somalilan iyo itoobiya sidoo kale midooda jaamacadda carabta ayaa iyana ka hadlay iyagoo sheegay in ay muqadas tahay in madax banaanida soomaaliya la ilaaliyo rofeor dalxa xildhibaan hore ayaa sheegay in garab istaaga wadamada carabta uu kusoo aaday xilligii loo baahnaa eh, bismillaahi raxmaan raxiim ayaanla waad mahadsantihiin eh, runtii inta ay dhiladan ka soo yeertay dowladda etoobiya ee xadgudubka ku ah ummadda soomaaliyeed masiirkeeda qarannimo iyo jiritaankeeda waxay ahayd dowladda soomaaliya guud ahaan hay-adaheeda dastuuriga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya go-aamadii isdaba joogga ahaa ee ay soo saareen ama ha noqoto xukuumadda federaalka ah ama ha noqdaano golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamanka soomaaliyeed laysku yidhaahdo waxay aad iyo aada u gilgishay guud ahaan caalamka gaar ahaan dowladaha aan ku nahay bologa diiba marka loo fiiriyo jaamacadda carabta dunida muslimka iyo dowladaha kale ee aan saaxiibada nahay marka waxaa si isdaba joog ah go-aamo uga soo baxaya markaad fiirisid dowladaha ee tusaalaha aan u soo qaadanayno dalka masar oo ay labada madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka masar mudane cabdifatax ciisi ay toos ay khadka maaragtay isgaarsiinta ay ugu wada hadleen oo ay arrimahan soo cusboonaaday iyo tacadiga dowladda ethoobiya ay ku samaysay dalka soomaaliya ee maaragtay siyaadadiisa ama subarenatigiisa ama aan idhaahdaba qarannimadiisa ay aada uga wada hadleen dabadeedna ay soo saareen runtii qaraaro oo ka dhan ah xadgudubkaasi oo dowladda ethoobiya ay samaysay oo ay isu barbartaagayso dowladda masar islamarkaasna ee eh, ay arrimaha dibadda iyadana markaa tiraadid afhayeenka ee dowladda masar intaba ay ka soo saareen runtii go-aamo cadcad sida ay soomaaliya ula garab taagan yihiin hiil iyo hooba igana kaga soo horjeedaan xag gudubkaasi ay samaysay dowladda maaragtay ethiopia oo ay si sharci darro heshiis aanan waafaqsaneen nidaamka caalamiga ah ama kan iqliimiga ama heer goboleedka ah midkoodna isagoon ku salaysanayn ay la samaysatay wax aanan u cuntami karin lana aqbali karin lana qaadan karin ee aan dadka soomaaliyeed guud ahaan ka caraysiiyey gaar ahaana dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah ee sharciyadda iyada ay u tahay astaanta dalka ee soomaaliya lagu yaqaan hoggaan ahaan iyo dowlad ahaanba sidaa marka ee arrintu ay taagan tahay ayaan leh waxaa isla markii iska soo daba dhacay kulamo oo jaamacadda wal carabiya oo ay laba iyo labaatanka dal ay ku bahoobeen ee soomaaliya xubin ka tahay oo ayna ku biirtay sida la ogyahay afar iyo tobankii february bishii labaad kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ilaa maalintan ee aan kula hadlayana caawo ay ka tirsan tahay iyo sidoo kale baarlamanka carabta oo isagana laba kun eh, iyo lixdii ilaa iyo maanta aan xubinno aan ka nahay oo aan ku leenahay matalaad oo afar xildhibaano oo mar weliba oo annaga noo matala baarlamaankaasi ee xilli kasta ee aan ku leenahay intaba iyagana waxaa ka soo baxay go go'aamo la mid ah midka dowladda masar ay soo saartay ee dowladda soomaaliya lagu barbar istaagayo badda soomaaliyeed inay tahay lagu caddaynayo bad ka mid ah badaha ummadaha carabeed ee la isku yidhaahdo na maaragtay min almuxiid ila alkhaliij maaragtay ee kuwa maanta ee ayada marka laga hadlayana loogaga hadlo amni ahaan ayadoo markaasna loo cuskanayo qodobka ah alamni alqowmi alcarabi amniga qowmiyadda carbeed oo baddeeda ee soomaaliya iyo hawadeeda iyo dhulkeeda khayraadka ku jira hoostiisa iyo baddeedaba aanan u kala harayn marka sidaa ayay xaajadu ilaa iyo hadda ay maraysaa dalal fara badan oo ayadana ka muujiyey arrinta ee ay samaysay etoobiya mid aanan u dhuntami karin aanan la qaadan karin gobolkan ay ka dhalinayso qalalaaso horleh inay arrintaasina laga hortago ama ay dowladda etoobiya loogu baaqay inay joojiso kana laabato wax ay ku kacday waayahay saan ognahay masar iyo etoobiya waxaa ka dhexeeya khilaaf dhinaca webiga niil ah arrintan haddii ay soo dhex gasho ma loo fasiran karaa in ay dagaalkii kaga faa'iideysana sayida etoobiya kala dhexeeyay markaad eegto ayaan le webi niil wax sii weyn ayaa hadda ujeedka iyo barnaamijka ee abaabulan ee aan ka marnayn dowlada qaarkooda oo isqarinayo ayaa waxaa la doonayaa in lagu wiiqo dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee marta qoriga suways kanaal oo ay maanta masar dhaqaalaha ugu faraha badan ee ka soo gala iyo sidoo kale mariinka ee asagana baabulmandab la yidhaahdo oo annaga wax badan ee soomaaliya ee aanan ka fogayn oo ayadana badda cas ee saamayn ku leh maraakiibta ganacsiga qaada ee yurub markiiba maaragtay soddon marka la yidhaahdo ay halkaasi maraan marka tani ma aha mid ee eh, lala rabo in keliya ee eh, eh, maarata ee ee dana maaragtay ee ganacsi iyo dana ujeedo oo laga leeyahay oo etoobiya keliya ee khuseeyo xataa waxaa la ogaaday in haddii beri ee adduunka hadda loolanka ee cusub ee bilowday ee arrintan khaza ee xuutiyiinta ay ku weerareen maraakiib oo ayaga markaa ee ay leeyihiin reer galbeedku oo ay sahay iyo wax badan ay rabeen inay gaarsiiyaan ee dalkaasi israa'el xilligan ee dagaal kula jiraan reer falastiin inay arrintaasi ay kasii shidaal qaadanayaan oo ay leeyihiin beri hadday masarna ay ishortaagto inay maraakiibta ee halkaasi ee ayada ay usii marayaan ee ay kasoo gudbayaan ilaa iyo sacuudi arabiya ilaa iyo maartay ee dhinaca ee qoriga ee maaragtay intaan la gaarin suwis kanaal baabulmandab iyo yemen soomaaliyana ee ayada ay ayada aan ka fogeyn wax ah, sidaasi ee maaragtay ee la tilmaami karo waxaasoo dhan ujeeda isku xiran berito haddii la rabo xataa in lagu cunaqabateeyo ee dalalka ay soomaaliya ku jirto ay maaragtay ee yemani ku jirto oo ay masar ku jirto oo saudi arabiya ku jirto oo halkaasoo dhan ay halbowlihii ahaa ee mid dhaqaale iyo mid maaragtay ee eh, istraatiijiyad ee amniyeed intaba ee eh, aakhiritaankeeda haddaynan soomaaliya keligeeda aanan lagu sii daynin ee aanan la soo garab istaagin dowladaha carabeed ee sida gaarka ay ah ayaga ay u bartilmaameedsanayaan waxay arrintaasi noqon kartaa miday saamaynteeda webiga niil ka weynaato arrintana waad ogtihiin janday fraiser markay soomaaliya ay timid waxa iyada ay tiri ayaa weli soomaalida aanan wax badan iyada aanan dhib maarta u arkin ma suurto suurtogeli karto dal boqol milyan ay kor dhaafayaan dadkiisa inay badla'aan ay ahaadaan kuwa aanan maartay toban milyan iyo wax la jirana inay haystaan bada intaasi leeg ee afrika oo dhan maartay oo ayada ay ka tilmaaman inay yihiin maartay ayadoo markaas soomaaliya ee isha ay ku godaysay arrimahaas oo dhan waxay ahayd istaraatiijiyad oo socotay ee marba mid midda ka dambaysa dowladda etoobiya ku fakaraysay wakti iyo jaanisna ay la raadinayeen sida aad dareemaysid waayo etoobiya in muddo waxaa la waday inay bad raadis ay tahay meesha ayada ay ka doonanaysana ee ayada markaa humaag uu ku jiray hadday ayadu ay awood ayada ay ku qaadan karto baddii awol isticmaali jirtay ee eritreya casab iyo musawac ayay qaadan lahayd ayaa ka soo horayso badaha soomaaliya taana awooddeeda ayaa u diiday oo u run sheegtay laakiin soomaaliya inay dagan tahay oo tafaraaruqeeda iyo kala daadsanaanteeda xilligan iyadoo u arkaysa in loogaga faa'iidaysan karo ayay heshiiskan khudbasireedka ah ayay lasoo soo hoosgashay qayb ka tirsan soomaaliya oo ayada gadood ah oo aanan ictiraaf dowladeed iyo waxay ayada kula geli karto nidaamka adduunka lagu wada gaaro heshiisyada noocan oo kale aan waafaqsaneen ayay ku dhiiratay inay la gasho heshiis oo aanan lahayn meel uu maaragtay uu saaran yahay laakiin nasiib daro waxaa ah in qof ku fakaray ee oday muuse inay dhibaatada keliya ee aanan ahaan karin mid soomaaliya ama si gaar ah ama ay noqon karin inay u taabato dowladaha ee maanta ee hadda ee aan soo sheegay kuwa la mid ah balse ay abuuri karto dagaal mandiqada oo wada yeesha xanuunkiisa oo ayagoo yemanna ay dhinacay ka saaran tahay oo xuudiyiinta oo ay maanta garaacayaan talaabiib iyo meelaha ay maraakiibta fog ay marayso ee sawaariikh ee maanta adduunka ee la wada haysto ee qolo weliba ay garanayso inuu victim ooga dhigayo isagoo aad moodid inuu suicide isku xiray qaraxana keligiisa aanan ku dhiman doonine balse sidii lagu yaqiinay qolyaha isqarxiya inta ay galaafanayaan ayay ka badan tahay markii ayaga ay arintaasi ay isku sameeyaan aana ummadda soomaaliyedna ma qabato alaha ayaga somalilan ayagabana sidaas oo kale waxgaradkooda u diidan oo aanan aqbalayn boqol milyan oo maanta ee rag ka kooban biyo badan iyo dadkaa badanba way ku xafiyaan bay soomaalida dhihi jirtay ushaadana waxaa loo dhiiba qof ka qaadan karto jamhuuriyadda carabeed ee masar ayaa horay u sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaraddeeda arrimaha dibadda in loo baahan yahay in si buuxda loo ixtiraamo midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay jamhuuriyadda masar waxay kasoo horjeedaa tallaabo kasta oo wax u dhimaysa qarannimada soomaaliya iyada oo ka xanuunsanaysa in dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda oo keliya ay markaa xaq u leeyihiin inay ka faa-iideystaan kheyraadkooda Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar ayaa aad uga mahadcelisay bayaanada ay soo saaraan dalalka gobolka iyo kuwa caalamka kuwaas oo dhinac uga soo horjeestay tallaabooyinka lidka ku ah xasiloonida geeska Afrika. weli waxaad ogaal weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadalhayntii u dambeeyey lagu hadalhay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabo isla baraha bulshada wadajirna waxaa idinla socodsiinaya ister maxamed nuur iyo anigoo ifraax mada ee soo dhowaada waa tahay israa'il dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku bilowno dowladda federaalk soomaaliya ayaa si weyn uga hortimid qoraal ka soo baxay xogayaha guud ee ururgoboleedka igad ee looga hadlay heshiiska badda ee magaalada adis ababa ay ku gaareen maamulka somalilan iyo dowladda etoobiya qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa waxaa looga soo horjeestay stray hadalka xogayaha guud ee igad kaas oo war lagu qoslo ka soo saaray heshiiskii muranka dhaliyay ee badda loogu saxiixay dowladda federaalk etoobiya war-saxaafadeedka ayaana waxaa lagu sheegay in xogayaha guud ee urgoboleedka igad uu la saftay dhinaca itoobiya islamarkaana qoraalkiisa ugu xagliyey dalka uu kasoo jeedo dowladda soomaaliya ayaana raaligelin buuxda ka dalbatay xogayaha igad si uga laabta hadalka kasoo yeeray oo ay dhibsatay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed dhanka kale ifraaxey jaamacadda carabta ayaa sheegtay inay si cad u diidan tahay in faraha lala galo arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya isagoo ku baaqay in la ilaaliyo wadajirka iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda soomaaliya iyadoo la ixtiraamayo diris wanaagga bayaan ka soo baxay baarlamaanka ayaa lagu yiri baarlamaanka jaamacadda carabta waxa uu si cad uga soo horjeedaa in lagu xadgudbo qarannimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana etoobiya ay ugu baaqeen inay ilaaliso xeerarka caalamka kuna dhaqantooda noolaashaha diris wanaagga iyo ilaalinta qarannimada waana in aanay faraha la gelin arrimaha gudaha dalalka deriska la ah si gobolka xasilooni iyo amnigiisa loo xaqiijiyo sidoo kale hore bayaanka kasoo baxay baarlamaanka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay ibraaxi in sidoo kale tahay madax banaanida jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mid aan gorgortan lala geli karin oo uu qeyb ka yahay amniga qaranka carabta waxayna intaasi sii raaciyeen in baarlamaanka jaamacadda carabta ay diyaar ula tahay dowladda federaalk soomaaliya garab istaag buuxda si qarannimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya loo ilaaliyo waa taa istaray hadalheynta haddii halkaas uga nimaadno markana dhanka iyo qormooyinka goortii uu qofkaaga kaaga sheekeeyey dhibaatadiisa macnaheedu maaha inuu kuu calaacalayo ee waa inuu ku aaminay waxa ugu yareed u samayn kartana waa inaad cid kale uga sheekeen haddii aad aaminsan tahay inaad tahay qof xun waxa uu aqligaaga daasoon ku horseedi doonaa waxyaabaha kaa dhigay inaad tahay qof xun maalmaha qaar way adag yihiin maalmaha qaarna waa ay wanaagsan yihiin isxasuusi maalmaha dahabiga si aad uga gudubto maalmaha adag ha ka fikirin qofka marka hore wanaagsan ee ka feker cidda kula joogi doonto ilaa iyo dhammaadka nolosha ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey u ogolow naftaada inay dhacdo haddana ay kacdo sababtoo ah waayo aragnimadaba waxa ay ka timaadaa dhibaatada qormadan ayaa waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida waa tahay qormada ugu dambeysay ee dhankeyga waxay leedahay aqoonyahanada waa inay dhisaan awoodda geesinimada wax su-aalidda hal abuurka ganacsi samaysashada iyo hogaaminta niyadda ardayda dhexdooda ayna noqdaan dadkii ay ku dayan lahaayeen haddii dal uu xur ka noqdo ama laga waayo musuq maasuq ama uu noqdo dal maskax qurux badan leh waxaa si saa'id ah u dareemayaa inay jiraan saddex xubnood oo bulshada ka tirsan kuwaasoo sameeya farqiga waxayna kaliyihiin aabaha hooyada iyo macalinka dhalinyaradu waxay u baahan yihiin inay noqdaan dad loo ogolaaday inay shaqada soo saaraan inta ay shaqada raadin lahaayeen aan idin qeexa hogaamiyo waa inuu lahaadaa aragti dheer iyo dareen awood leh uusan ka cabsan wax dhibaato ah beddelkeeda waa inuu ogyahay sida loo guuldaraysto waxa ugu muhiimsan waa inuu ka shaqeeyaa sharaf nolosha iyo wakhtiga waa labada macalin ee ugu fiican nolosha waxa ayna bartaa wakhtiga si fiican inaanu isticmaalno wakhtiguna wuxuuna baraa qiimaha nolosha qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala macalin cabduqaadir shariif guud ahaanna waa naga intaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa istri ifraax oo idinleh nabadgelyo saraakiisha Iiraan ayaa sheegay in laba qarax ay ku dhinteen ku dhawaad boqol qof ayna ku dhaawacmeen tobanaan kale xaflad ka dhacday Iiraan Arbacadii oo lagu xuseeyay taliyihii militariga ee Qasem Soleimani oo ay dishay ama ay dileen diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Mareykanka sanadii labada kun iyo ayaa ku eedeysay weerarkan argagixiso aysan magacaabin telefishinka dowladda iran ayaa sheegay in qaraxa koowaad uu dhacay kadib kan kale markii uu dhacay labaatan daqiiqo markii ay socotay baroordiiqda sanad guuradii afraad ee ka dhacday meel markaa lagu aasay suleymaani oo ku taala magaalada kerman ee koonfur bari dalkaas ma jiro sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaas sargaal sare oo ka tirsan maamulka baiden ayaa washington ka sheegay in qaraxyadu ay u muuqdeen kuwo u taagan weerar argagixiso oo noociisa aan markaasi horey ay u fuliyeen daacish Madaxweynaha iiraan Ibraahim Raisi ayaa cambaareeyay weeraradan kuna tilmaamay dambiyo bini'aadantinimada ka baxsan waxaana hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan Ayatollah Khomeini uu wacad ku maray in ay ka aargudato ciddii ka dambeysay labadii qaraax ee dhiigga badan uu ku daatay mowjado cabsi leh ayaa dul hoganaya lubnaan iyo dalalka dariska la ah kadib dilkii hogaamiyihii labaad ee xamaas oo lagu dilay gudaha caasimadda lubnaan ee beyruut alarorio ayaa ku dhintay qarax ka dhacay koonfurta caasimada lubnaan weerar ay fulisay diyaaradaha anduuryaha lahayn ee israel taasoo si weyn loogu eedeynayo oona ah markaasi dal aan sheegan mas-uuliyadda weerarada Hore ayaa sidaan oo kale falal badan oo weerarro caankan oo kale ah oo gudaha dalkaasi ka geystay, Israa'iil ay markaa iska fogeysay oo aanay sheegin xaqiiqada rasmiga ah ee weerarada caankaas oo kale ah, isagoo ahaa ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas al-Arouri waxa uu ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee ka tirsan hoggaanka kooxda Falastiiniyiinta. Horeyba xiisadda u dhexeysay Israa'iil iyo ururka hubeysan ee Xisbullah ayaa ahayd miday sii kordhaysay tan iyo bilowgii colaada qasa waxaa kale oo jirta isku dhacyo sidoo kale waxaa jirta isku dhacyo ay markaasi bilaabeen ama ka dhashay colaadda qasa waxaa kale oo jirta isku dhacyo ciidan oo u dhexeeya ciidamada israel iyo kuwa xisbullah oo ka dhacayay xuduudda lubnaan iyo iiraan hogaamiyaha xisbullah xasan nasrullah ayaa khudbad ujeediyey waxa uu ku tilmaamay in dilka al arori uu yahay mid halis ah isaga oo xusay intani tahay dhacdadii ugu horeysay tan iyo sanadii labada kun xilligaas oo uu socday dagaal dhaxmari xisbullah iyo israa'iil nasrallah oo khudbadiisa markaas ku magacdhabay wasiirka difaaca israail ayaa yiri ma awoodo in uu gaaro hadafkiisa dagaal kama cabsanayno dagaal kuwa ku fikaraya in ay nala dagaalamaan way ka shalayn doonaan dagaalkana la galay wuxuu ku kici doonaa qiimo aad u badan ayuu yiri xasan nasrullah waxa kale uu intaa ku daray in haddii israel ay dagaal ku qaado lubnaan aysan jiri doonin xad ama xeer dagaal oo xisbullah ah isagoo sii hadlayay ayuu hogaamiyaha ururka xisbullah ku sheegay in dhacdadii ka dhacday lubnaan ay ahayd dembi aysan dhici doonin in aan loo ciqaabo markaasi ama ay mudan tahay in loo ciqaabo kuwii ka dambeeyey ra-iisul wasaaraha Lubnaan ayaa ku eedeeyay Israa'iil inay isku dayeyso inay furto jid uu waddankiisu dagaal goboleed ku galo wuxuu walaac xoogan ka muujinayaa weerarkan lagu dilay hogaamiyaha kaas oo uu markaa leeyahay Israa'iil ayaa raadinaysa daandaansi cusub ama dalal ay markaa u abuurto colaad ay aniga ila galaan Israa'iil ma toos uma aysan xaqiijinin mana beenin inay dishay hal balse afhayeen u hadlay dowladda Israa'iil ayaa sheegay inay ahayd weerar ka dhana ah hogaamiyaasha xamaas ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa tan iyo ah bishii november sheegay inuu amar ku bixiyey in hay-adahooda mossad ee adeega sirdoonka dibadda ah ay tallaabo qaadayso ama ay tallaabo ka qaadayso hogaamiyaasha xamaas ee meel kasta oo ay ku sugan yihiin dhinaca kalena israa'iil ayaa hor imaan doonta maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ah ee i c j ee magaalada heega si ay uga doodo ciidamada koonfur afrika ee ah in ay xasuuq u geysatay falastiiniyiinta dagaalka ay kula jirto xamaas sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda israa'iil koonfur afrika ayaa dacwad ka dhan ah israa'iil u gudbisay iyada oo sheegtay in baaxadda dhimashada burburka iyo baaxadda dhibaatada biniaadantinimo ee ka tagan marinka khaza ay gaartay heerkii ugu sarreeyay koonfur africa ayaa sidoo kale maxkamadda ka codsatay in israael ay ku amarto in ay joojiso weerarada ay ka wada khaza afhayeen u hadlay ra wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa ku eedeeyay koonfur afrika inay dabin siyaasadeed iyo mid sharciba siisay weeraradii xamaas ee toddobadii oktoobar kaasoo dhaliyay dagaalka saddexda bilood jirsaday dowladda israel waxaay kasoo hormuuqan doontaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaalada heeg si ay meesha uga saarto been abuurka dhiigga koonfur afrika ayaa lagu yiri qoraal soo baxay waxaa lagu wadaa in maxkamada ay kasoo hormuuqato israel si ay u wajahda eedeymaha ay usoo jeedisay koonfur afrika waxaan u xaqiijinaynaa madaxda koonfur afrika taariikhdu way xukumi doontaa ayaa lagu yiri afayeenku waxa uu sheegay in xamaas ay mas-uul ka ahayd dagaalka ay bilowday ayna ka wadaan cisbitaalada gudaha iyo kuwa hoos taga iskuulada masaajidada kuwaas oo sheegay inay gabaad ka dhiganayaan qeybo kamid ah xamaas tobanaan sano koonfur afrika waxa ay taageertay qadiyadda falastiin ee midnimada waxa ay la barbar dhigtay sida loola dhaqmo dadka reer falastiin iyo tii dadka madowga ah u badnaa koonfur afrika xilligii midabta koorka kailon muyela oo ah afhayeenka waaxda xiriirka caalamiga ah iskaashiga ee koonfur afrika ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku sheegay in qareenada u dooday koonfur afrika ay isku diyaarinayeen dhageysiga dhageysiga loo qorsheeyay inuu socdo ilaa kooiyo tobanka janaayo ilaa iyo labiiyo tobanka ku dhawaaqistan ayaa kusoo beegmaysa xilli uu dagaal ba-an ka socdo koonfurta khasa iyadoo ciidamada Israa'iil ay duqeymo cir iyo dhul ah ka wadaan magaalada Khan Younis hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay talaadadii in ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen xaruntooda Khan Younis taas oo keentay in dhimasho iyo dhaawac dhowr ah oo soo gaaray dad barakacyaal ah oo halkaasi gabaad ka dhiganayay wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ee ku sugan khasa ayaa sheegtay in in ka badan laba boqol oo qof lagu dilay afar labaatan saac gudahood taasoo tirada dhimashada ee weerarka israa'iil ee khaza ka dhigtay in ka badan labayo labaatan kun oo qof qeybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalemaanay war heema haysiina beledka beriga waxaa ka shida allaa weyn ninkii aamina awood le ummad waliba aayaheeda inay garaato niyada leh war cabdillow waxaa ka tagtay kol hadduu isyidhi u dhimo dhul ninkiisiba iskale waar wallaweynay haddaa qarsantihiin dhul ninkiisii inuu leeyahay muuse bixi maxaa ku haysataan warba ummadda soomaaliya etoobiya in loo saxeexo kacdoonkii ka dhashay waxaa ka soo baxay waxaan abidkeed la filayn la maqal sababtoo caldheera ah iyo xasan shiikha isku mawqif ka noqday war caldheera waa munaafiq waa nugula daaranayaahoo isagaa etoobiya u shaqeeyee hadduu raalli ka yahay in soomaaliya badaheeda difaacato miyuu isagu dhabarka jabilahayu lugaha ku dhegi lahaa aryaa bislow dhaqanka qawaarij tama taqaanide dal kastoo muslima dalka ay ishaayaan ayaa kaa u jebiya sida aad la socotiinna bakistaanba hindiya ayaa kaa u jebiyey kadibna lama arkin bakistaan oo dadka muslimiinta ah ee kashmiir difaacaysa war kale maanay war mahaysaane madaxweyne xasan shiikhuw abiy axmed laadliy wuxuu yidhi faragelintii ma la sanaawi waxay keentay dhalashada khawaariijta dhibaatada ku haysa geeska afrika adiguna maanta midda aad wadaahe waxay taageero iyo u tahay khawaariijta sii dabargo'aysa marka dhulkeenna taaka kama ogolin kamana qaadan kartide cadowgaas ha u garbaynin naw waa dhulka miyuu qaatay le laga kareey warbawaaqle wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan wuxuu yidhi dhulka etoobiya konton sana aanu ka kiraynay marka hadda waa la yaaba muuse intaa ma jooga hayaa bashiirow tiri qonton sana daartii kulilihiya dhalaasa madeeyow horaa loo yidhi baadi kugu raagta lihiyaad moodaa abdulla waxaa kaloo la yidhi xoolahaagu ha idhiibinay ku dhahaan haddaad idhiibtase ha daba dhiman war kalemaana waxaa la hadda ka hor nin caqliyaro dadku ku xaman jiray laakiin nin caqli badan oo duugana ahay oo armeel la joogtaan nin u yimid dabeedna wuxuu is yidhi ninku ma caqli badnee ariga ka siro wuxuuna yidhi niyo ariga waa kaa dhaqayahay hay sheegin markaasuu ninkii inta habaar aamusiyo jeesjeestayo wuxuu ugu jawaabay haddii aan ku qariyo sow ariga la weymaayo marka hadda madaxweyne muuse biixi dhulka haddii abii dhaco in la weynaayo ma garan waaye waalwalla weynay sidii dagaalkii goojacadda u dhacayba waxbaa naga siiyayaa naloo qaban wah waaqlo waannu dawaqnay iyo hawadde warmadayo laasacaanood kaama hor joogno arbow adba ma joogtid warkalamaane abwaanguura wuxuu yidhi tigraahiyo amxaariyo tafagaabta oromadu isku toobi weeyo abid waxay ku taamaan ama tiigsanayeen geyigeenna toolmoon xeebaha ku teedsane tabar iyo awood iyo duul tirada kaa badan taxadina ku soo baday tu horena ku maqan tahay halkii uu tilmaansado haddii tiirka loo dhigo biri inuu ka tegayaa waa calaacalti malehe duqa turanturoodana malaha waa la taagayo ruux garaadku taamiyo tagtadii horeetiyo timaadadana garan karaa nacabkiisa tacabkiiyo tigaadii dhulkiisiyo uma dhiibta taladee taariikhda ma ma ogtahay mise kuwana taariikhna garan maayaane culammadu waa inay ramiyaa dhulka laga xiga bowtaa kulama qabo ururka aad sheegaysidna ilaahbaa dee wax kaa odhanhaya aryaadhaha abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariisteeba hadda ka hor wuxuu yidhi aqaltiirlaantiis kaligiis ma taagne haddaynaan istaa kulayn tabar yeelamayne kataashada cadaawo isku tiirsanaada war abdul anin waliba dheegi jiray hooyhooy amhaaroy inaan haray imoodaye hadda waa ikanoo hadda waa anigii waranna waxaan maqli jira markaan yaraa labadeenna seefood waabtii saawir noqotaa warba waanigu hadda waxaan la yaabanahay dadka khawaariijta dul fadhido badda saylax ka hadlahaya war bashiirdeerow waxaa la yidhi soomaalidu ayadoo teeda gabtay u doodaa marka maxaad kula yaabaysaa walwalla weynay aniguna waxaan maqli jiray nintiisiiba daayacay kan kale dugsan hadda boowa waaqle ani weliba dheegi jiray boorusku qaris weeye boorusku qaris weeye marka buukunusan bilawtan yoonay badgadashoodun dagaalka shabaaba karoojiyo haytana boorusku qaris weeye waarmadayo waxba haysdaaline sidan waa naqaannaa sidana waanu garannaa hadday gacan tusaan tahay sirbay cidhib ku leedahay waaqlo waxaa kaloo la yidhi ninku siray wax kuu sheeg ninku siiyey kuu faan ninku sugay gar kuu dhigay haddaba waa cabdulow taasi dhabarjabin cadsow ma ahan warkalamaanay madaxda somalilan waxay sheegeen dhulka inay aqoonsi ku bedesheen marka anigu soomaalida waxaan kula tali lahaa somalilan in la aqoonsado si aysan shisheeye dhulka gacanta ugu gelin sababtoo ah aqoonsigu meel fog buu la gaaray aryaadhaha aqoonsiga somalilan etoobiya ka raadihayso soomaalida kale walaalaheera inay ka raadsato maxaa u diiday abdulow aan weliba erafaday aqoonsi abiiii shisheeyli ku weydiimay baankodhowa islaam afgoorogdo biyooshaororgaas inoo warsadan ba'a ah, warbow dadka somalilan ku nool annana waa naqaannaa iyana waana garanayanayn maxay tahay aqoonsiga la isweydiinahayaa waar walaweynay badyo dhul baa ka hadasheene haddaanna ixtiraafi weydaan ilaa buurahaanu ugu daraynaa war allaha u naxariistaa jilaasooraan waxaa laga hayaa inta aanan aqoonsi raadin maan innagu is aqoonsanno war allaha u naxariista wuxuu kalou yidhi markii wax lagu siiyaad wax garataa aryaadhaha samidey cabdullaba wuxuu yidhi how lama dhoweesto dhuuni raac wuxuu dhaahana weeskadha dhaaf lama dhoweysto dhuuni raac waxou dhaahana weeska dhaaf warkalamaana war ma haysaane maanta muqdisho waxaa ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo heshiiskii dhex mara iyo somalilan waxaana horkacay wasiirka arrimaha gudaha fiqi iyo gudoomiyaha gobolka banaadir madaale naw war malawalaweyne waa isku dhex yaacdeene fidiq iyo madaale maxaa seenac ka galay warwaaqlobow haddii cabdikariin mooga aamusay hadda madaale waa hadlahayaa warkalamaana war ma haysaane faysal xali waraaba wuxuu yidhi hanala ka soo gaara miyuu yidhi warwarkaaga dhexgelinina wuxuu yidhi faysal cali waraabe cadowgeennu waa badan yahay laakiin ka ugu darani waa soomaalida khayladooduna maaha inay badda saylac difaacayaane waxayna diidan yihiinuu yidhi inna la aqoonsado oo adduunyaduna ictiraafto brofesor dhinaca etoobiya lagama maray hadda kahor wuxuu yidhi wiilka muqdisho ku dhashay waxaa iiga dhowkan adisababa ku dhashay maantana tiiyoo kaleu dhigayoo wuxuu yidhi etoobiya soomaaliya nooga fiican oo nooga dhow sababtay taho jaar baynu nahay war annaga laftarkayga darisnimo ma noo quuri waaye xataa kamida saraakiisha aslam ugu sarraysay oo isaguna xaaladda taagan ka hadlay wuxuu yidhi muuse bixi intuu ku qaado dhulka somalilan ma iibin karo mana saxeexi karo war wuxuu kaloo yidhi axmed mire dastuurkii snm lagu dhisay kuma jirin soomaaliya in la kala gooyo haddiise ay dhacday oo duruuftii ka dambaysay ay kaliftay inaan etoobiya dhulkanna siino wax la aqbali karo ma ahan waana ka dagaalamaynaa hiyaan balaayadiinala ku celin buu yidhi ulbow kornaal axmed mire waa fogaado wuxuu kaloo yidhi dagaalkii laascaana ka dhacay hadda xaq iyo baadil u ahaa xaqii adoo jacda xaq lagu haystaa naw waaqlow jaar baad tihiin <laughs> madayo waxa iga ballama haddaad hargaysa timaadid inaad jeelka liinta ku cabtid waryaad liimilehona fado afgoybaa dhoobantaa hargayso may ku weydiye haysolan idinkumaa arkayse dhulka iibso xanaashiyo xoolo jabana haysoran idinkumaa arkayse afka buuxso kilomtr kilomtr aartan lixdan ninkii lacag luh labo ka gata ma arkayse aqalla jeexo warwar mahaytan itoobiya soomaaliya badika helii koraan haysoraan idinkuma arkayse oroma ixtiraafka somalilan meel kastaba u gelaysaae haysooraan cidii kuma arkayse aqoonsi diida warbow dhammaantiin buuxa ka tagteen nin xil qaaday eed qaadiyey hoyhowar adiina bashiireero weliba ku tabtay nin dhulqaaday eed qaadiyey <laughs> fariimahaas iyo xubintii kalamaan ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenna tan barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa bootaano idinleh nabadgelyo

daruur hogol dacaysa idulkeentay nabsigaan tugsanaya ardayday xuuslayse kulmiya raadiyo k n dantayday xuuslayse Thank you. fiirsado daraatiiulmiya raadiyo dilaalyada habeenkii ayaan dogoobya jira ayaa iga daweeya كروب يا عاشقون أيا إيقا داويا هاي إيقو دروب يا عاشقون دران دوريا

الراديو darandooriya naasinaasi dabaadeed darandooriya نسيت